بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين weli kitaabkii jawaahir اlbukhaari baanu ku jirnaa baabun shaqa alqamar dayaxii waa inshiqaaqo wuu kala go'ay buu baab u yahay can cabdullaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi inshaqa alqamaru bayixii baa kala dhambalmay oo kala jeexmay calaa cahdi rasuuliillaahi rasuulka wakhtigiisa sala allahu calayhi wa waaalihi wasalam firqatayn buu u kala go'ay firqatun gobolna wuxuu ku dhacay fowqa aljabali jabalka korkiisa wa fowqahu wa firqatun gobol kalena duunahu jabalka sukadiisa faqaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ishhaduu markhaati ka noqda markhaati ka noqda mucjizadan weyn buu rasuulku markaa yidhi iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar baa soo degtay wain yarow aayatan yucridu wayaquuluu sixrun mustamir baabu xuurun maqsuuraatun fi lqiyaam waa gabdha cadcad ah qiyaamkana lagu maqsuuro lagu gaabiyey baabkii waayo can cabdullaahi bni qays radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi inna fi ljannati jannada khaymatan waxaa ku jirta qaymad khaymad iyo qol oo min lu'lu'atin luul ah mujawafatin mujawafo ahoo gudaha laga qurxiyey lagana waasiciyey mujawafo ahoo joof waasic ah markaa leh ayaa jannada ku sugan carduhaa ballarkiisa sittuuna maylan waa lixdan mayl fii kulli zaawiyatin zaawiyad iyo qayb kasta oo minhaa ka mid ahna ahlun ehel xuural cayn ah baa jooga maa yarawna alaakhariina kuwa kala arki maayaan yatuufu calayhim waa ku dawaafayaa ninka ahlu jannaha ah gabdhaha korkooda jimac buu la marayaa almu'minuuna mu'miniinta almu'minuuna mu'miniinta iyo iyo wajannataani calayhim almu'minuun leh yatuufu way tawaafayaan calayhim korkooda almu'minuuna iyo wajannataani laba jano oo min fidatin qalin ka samaysan aaniyatuhumaa weelashooda iyo wamaa fiihimaa waxa ku dhex jiraba iyo wajannataani laba janno oo min wajannataani laba janno oo min kada kada markaa ah maxaa loola jeedaa laba janno oo kale labadaa jannana waxay ka samaysan yihiin waa dahab aaniyatuhumaa weelashoodii wamaa fiihimaa waxa ku dhex suganba wamaa bayna alqowmi wa bayna an yanduruu qoomka iyo inay fiiriyaan uma dhexeeya ilaa rabbihim rabbigood ilaa ridaa'u lkibri ilaa go'a kibirnimada maahane oo calaa wajhihi wejigiisa ahaaday calaa wajhihi markaa ahaaday maahee wax kale oo u dhaxeeyaa ma jiro waa ilaahi subxaana wa tacaalaay fii jannati cadnin bayna dhex ahaanayaan macnaha jannooyinka nagaadida ah jannooyinka nagaadida ah ayuu markaa yahay ama ridaa'a isla weynida hayra maanicin min ru'yati illaahi tacaala sidaa darteed baa dadka muslimiinta ah xuuralcayntu ay saa markaa ugu dhex dawaafayaan baabu alwaashinaat iyo waalmutafallijaat ayuu baab u yahay waashimaad waa dadka durdura ee macnaha washmiga markaa sameeya cirbad intay soo qaataan yay saruurta ku durdurayaan dhiig baa soo fariisanaya madowgii guduudkii qurux goonni buu yeelanayaa mutafallijaadkana waa kuwa ilkaha qora si ilkaha waxoogaa ay u kala fogfogeeyaanay qurux ka raadiyaan meesha can cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi lacana allah maca rasuul ilaahay wuxuu lacanaday alwaashimaati waashimaadka waashimaadka ayuu lacanaday waashimaadka waataan hadda soo tilmaannay oo xubin xubnaha markaa ka mid ah ayay wax ku durdurhayaan cirbad iyo wixii markaa la mid ah dhiig baa soo hoobanayoo soo fadhiisanaya intaa ka bacdi baa wax lagu shubayaa warkaasaa wuxuu noqonayaa cagaar cagaar oo kale inta badan gaalada isticmaasha meeshaasay wax ku shubayaan inta cirbad lagu durduro dhiiggii waxbaa lagu shubayaa qaar baa mas ku sawira qaaraa madaxooga ku dhigtaa qaaraa magac gabbeed ku dhigtaa ku qortaa sidaa iyo walmustawshima mustawshimaadkana waxaa la yidhaahdaa ayagana waa kuwa dalbada ama sameeya arinta kuwa sameeye iyo kuwa loo sameeya labadaba wlmustamsinaat waalmuntamsinaat kuwa muntamsimaadka ah ayagana saasoo kale wuu lacnaday ayagana waa kuwa dalbada oo waxay inta kasta dalbadaan in timaha laga qaado timaha laga fiiqayaa oo khaasatan kuwa sunnooyinka iyo xaajibooyinka isha korkeeda timaha ku yaala kuwa dalbada in laga qaado oo markaa laga xiira qaar baa quruxdooda wuxuu kaloo lacanaday ilaahay waalmutafallijaat mutafallijaadkana haddaannu soo tilmaannay oon soo sharaxnay oo waxaa la yidhaahdaa kuwa ayagana ilkahooda qorqora ayaa markaa loola jeedaa kuwaana ilaahay wuu lacnaday lilxusni qurux daraaddeed almughayiraatin ee doorinaya khalqa allaahi ilaahay abuurkiisa ilaahay khalqigiisa ayay markaa dooriyaan iyo abuurka alleh <coughs> subxaana wa tacaala abuurka ilaahay kuwa dooriya waayo kuwaana ilaahay wuu lacnaday subxaana wa tacaala mar allaala markii intaa uu sheegay e, markuu intaa sheegay walacana rasuuluullaahi rasuulku wuxuu kaloo lacnaday buu yidhi alwaasilata kuwa timaha xiriiriya bururkay ku xiriirinayaan timahooda timo kale qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa aataakum alrasuulu wuxuu rasuulku idiin keenayna fakuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu fantahu wuxuu idinka reebay nakahara baabu wuxuu baab u yahay wuxuu baab u yahay cutullin zaniinin cutullin bacda dalika zaniintii ilaahay tilmaamay can macbad ibni khaalid qaala wuxuu yidhi can macbad ibni khaalid qaala samictu xaaris ibni wahbin baan maqlay alkhusaaciy qaala yidhi samictu nabiya nebigaan maqlay yaquul asagoo dhahaya alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegin oo ma idiin sheegaa biahli ljannati ahlu jannaha calaamaadkooda wa kullu daciifin mid kastoo daciif ahoo mutadacafin la daciifsado dadku ay yasaan low aqsama cala allaahi hadduu ilaahay ku dhaartana la abarahu ilaahay ugu baarinimo falaayo alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin biahli nnaari ahlu naarka waa kullu cutullin mid kastoo madax adag jawaadin ka kan mustakbirin haddana isla weyni badan baabu mahalu lqaari'i lqur'aan qofka qur'aanka akhriya tusaalihiisa can caaishata radi allaahu canha can ilnabiyi sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga mahalu aladii midka tusaalihiisa yaqra'u alqur'aana qur'aanka akrinaya wahwa xaafidun xaafidna yahay lahu qur'aankii yaqaana maca asafarati alkiraami malaa'igta safiiriintii qur'aanka haysee karaamada badan baa mici lagala dhigaa wamahalu aladii kii tusaalihiisa yaqra'u akhrinaya qur'aanka wahwa asagoo yatacaahaduhu la balbalamaya qur'aankoo kickicinaya wahwa asaguna calayhi shadiidun uu ku adag yahay falahu ajraan asagana laba ajir buu leeyahay baabu fasanuyasiruhu lilyusra tii fududayd ayaan u fududaynaynaa buu baab u yahay can cali radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn fii janaasatin janaasa dhexdeeda fii baqiicin baqiiculqarqad meesha lagu magacaabo waa qubuuraha muslimiinta lagu aasee fa ataanaa waxaa noo yimid rasuulkii allah sala allahu calayih wasalam faqacadda wuu fadhiistay wa qacadnaa xawlahu annagana gaararkiisii baan fadhiisanay wa macahu waxaa micigiisa ahayd mikhsaratun baakoor ama ul ul afka saa uga qalloocda ayuu watay fanakasa wuu foorarsaday nebiga fa jacala wuxuu guda galay yankutu inuu dhulka ku xarxariiqayo bimaqsalatihi baakoortiisii uma qaala calayhi asalaatu wassalaam wuxuu yidhi maa minkum idinka mid ma aha min axadin axad wamaa min nafsin nafna idinka mid ma aha manfuusatin la khalqay naf manfuuso ah oo naf markaa la geliyey macnaha mawluudo ahoo la dhalay oo loo dhammaystiray qalqigeeda ilaa kutiba waxaa loo qoray makaanuhaa buuskeeda min aljannati waannaari jannada iyo naarta ilaa waqad kutibad waxaa loo qoray shaqiya aw saciida shaqiyad ama liibaannimo qaala rajul nin baa yidhi yaa rasuula allah afalaa nattakilu miyaanan tala saaranaynin can kitaabina kitaabkeena kitaabkeenna aan iska tala saarana ayuu yidhi ama calaa kitaabina afalaa nattakil calaa kitaabina kitaabkeennoo wanaddacu alcamala camalka aan ka tagno haddiiba qof kasta meeshiisii loo qoray maxaa shaqadan camalka in salaada noo geeyey war qof kasta camalkiisa ha iska sugo hana tala saarto camalkana aan ka tagno faman kaana rasuulka sala allahu calayh wasalam wanadacu alcamal markuu yidhi wuxuu yidhi faman kaana minaa qofkii annaga naga mid ah waa ninkii oo min ahli sacaada fasayasiiru ilaa ahli sacaaduu ahaanaya waman kaana minaa qofkii naga mid ah oo min ahli shaqaa ahlu shaqo ahna fayasiiru ilaa camali ahli shaqaawa ayuu aadi doonaa qaala calayhi asalaatu wassalaam rasuulku wuxuu yidhi saaha yeelina amaa ahlun sacaadati dadka sacaadada iyo liibaanta u saaxiibkae ahlujannaha wuxuu yidhi nebiga fayuyasiruuna licamali ahli sacaada loo fududaynayaa wa ama ahlu shaqaawa sow ma aha fayasiruuna ayagana licamali ahli shaqaawa ayaa loo sahlayaa uma qara'a calayhi asalaatu wasalaam nebigu intaa kadib wuxuu akhriyey fa faammaa man acطaa waataqaa wasadaqa bialxusnaa fasaniyasirhu lilyusra qofka ilaahay ka baqee xoolihiisa bixiyee tii fiicneed rumeeya waxaan u sahlaynaa tii fududay baabu fadli aayati alkursiy aayatulkursi fadliga uu leeyahay ama ay leedahay can abi hurayrata radia allaahu canh qaale wuxuu yidhi abuu hurayra wakalanii wuxuu ii walakiishay uu ii dhiibay rasuulkii alla sal alla calayh wasalam bixifdi zakaati ramadaan sakadii ramadaankaee daqarsoonka ahaa ama sakaatulfidriga inaan ilaaliyo fa ataanii aatin mid imaanayaa ii yimid waa tuug fajacala wuxuu gudagala yaxfu inuu guranayo min alطacaami cuntadii akhadtu waan qabtay faqultu waxaan ku idhi la arfacannaka ilaa rasuuli illaahi rasuulkii ilaahay baan kuu geynayaa oon kuu kor korqaadayaa faqasa alxadiida xadiiskii buu ka sheekeeyey marka faqaala wuxuu yidhi idaa awayta markaad aadaysa ilaa firaashika gogoshaada faqra aqri aayatulkursi aqri markaad aayatulkursi akhriso lan yasaala ka zuuli maaya macaka micigaaga min allaahi alla xaggiisa in lagaaga soo dirayo xaafidun mid ku ilaaliya walaa yaqrabuka ashaytaanu shaytaanna ma kuu soo dhowaanayo xataa tusbixa ilaa aad ka waabariisato wa qaala alnebiyu nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam sadaqaka run buu kuu sheegay wahuwa kadiibun laakiin waa beenlow daaka kaa ku yimid ee hadalkaa kuu sheegay cuntada kaa guranayeyna shayaanun asaaba shaytaan ah baabu fadli qul huwa allaahu axad iyo walmucawadaat mucawadaadka waa barbifalaq iyo barbinaas iyo qul huwa la fadliga ay leeyihiin can abi saciidin alqudriy radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi ayacjizu ma ka caajizayaa axadukum midkiin an yaqara'a inuu akhriyo hulata alqur'aani qur'aanka marka saddex loo dhiga meel ka mid ah inuu fii leylatin habeen akhriyo ma ka caajisayaa axadkiin fashaqa way ku adkaatay daalika arrintaa calayhim korkooda wa qaaluu waxay dhaheen ayunaa yutiiqu daalika yaa rasuula allah keenee awoodi kar rasuulka ilaahay faqaala calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi allaahu alwaaxidu alsamad qul huwa allahu axad allahu asamad waa ulufu alqur'aan qur-aanka saddex marka loo dhiga qayb ka mid ah ayay u dhigantaa can caaishata radia allaahu canha ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa aawaa markuu udumayuu aadaya ilaa firaashihi firaashkiisa kulla laylatin habeen walba jamaca wuxuu kulminayay kafayhi kafaynkiisa uma nafafa kadibna waa afuufay labadiisii gacmood fiihimaa dhexdooda oo faqara'a fiihimaa wuxuu ku akhrin jiray qul huwa allaahu axad وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناas uma kabacdi yamsaxu bihimaa wuxuu ku masaxaya ma istataaca inta uu karo oo min jasadii jirhkiisa ka mid ah yabda'u bihimaa wuxuu ka soo bilaabaya labadii gacmood calaa ra'sii madaxiisii wa wejhi wejigiisa iyo wamaa aqbala wixii ka hor yimaado soo qaabilo oo min jasadihi jasadkiisa ka mid ah yafcalu dalika alaaa maraatin saddex mar ayuu saa samayn jiray wa kaana wuxuu ahaa ida ishtakaa markuu xanuunsada nebiga yaqra'u calaa nafsihi mid nafsadiisa ku akhriya bilmucawidaat barbilfalaq iyo berbinaas buu ku akhrinayey wayanfutu wa afuufahayay falamma ishtadda wajacuhu xanuunkiisa markuu darnaadayna kuntu wuxuu ahaa nebiga aqra'u calayhi mid ku akhriya dushiisa falama ishtadda wajacuhu kuntu aqra'u calayhi waxaan ahaa bay tiri waa caa'ishee mid dushiisa ku akhrisa wa amsaxu biyadihi gacantiisaana ku masaxaayay macnaha gacanteeda meehay gacantiisa intay soo qabatay ku akhrisay u marinaysay rajaa'a barakatihaa gacantiisa barakadeeda raja ay rajaynayso baabu fadli alqur'aani qur-aanka fadliga uu leeyahay buu baab u yahay can abi muusa alashcari radia allaahu canhu can ilnabiyi qaal mahalu aladii midka tusaalihiisa yaqra'u alqur'aana qur'aanka akhrinaaya ka udurujatin liinta udrajada ayuu markaa la mid yahay waa liin macaan haddana aad u carfaysa waa liin ugunji iyo liin mindiriine iyo waxaasaa la yidhaahdaa tacmuhaa dhadhankeeda tayibun aad buu u fiican yahay wa riixuhaa tayib riixdeeduna waa aad buu u fiican tahay qolkan haddaad caawa ku cunta liinta baa ka soo carfaysa waaladii midka laa yaqra'u alqur'aana qur'aanka aan akhrin laakiin mu'minka ah ka tamratin waa sida timir oo kale dacmuhaa dhadhankeeda tayibun waa tiib oo aad bay u fiican tahay way macaan tahay walaa riixa lahaa wax xaraf ah oo ay leedahay ma jirto wa wamahalu alfaajiri faajirka tusaalihiisa alladii kaasoo yaqra'u alqur'aana qur'aanka akhrinaya ka mahali riixaana riixaanadu la mid yahay waa baashaa riixaantii suugada lagu darsado riixuhaa tayibun riixdeeda wuu fiican yahay waa tiib wa tacmuhaa mur dhadhankeeda laakiin waa qaraar wa wamahalu lfaajir faajirka aladii laa yaqra'u alqur'aana haddana aan qur'aan akhrinayn wuxuu la mid yahay ka mahali xandalati qaraha dameerka oo kale tacmuhaa dhadhankiisa mur waa qaraar walaa riixa lahaa wax udug ah uu leeyahayna ma jiro baabu fadli man tacallama alqur'aana qofka dadka qur'aanka bara fadliga uu leeyahy can cuثmaan ibni cafaan radia allaahu canhu can اlnabiyi qaal ina afdalakum kan idinkugu fadliga badan man tacallama alqur'aana wacallamah waa qofka inta qur'aanka bartay dadka haddana baray qur'aankii inuu bartay ayuu dadkii haddana baray ina afdalakum kan idinkugu fadliga badan man tacallama alqur'aana waa qofka qur'aanka bartay wacallamahu dadkana markaa baray baabu istidkaari alqur'aan qur'aanka istidkaar in lagu sameeyo mar walba oo la xasuusnaado oo la akhriyo ayuu baab u yahay can ibni cumar radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi fa inamaa mahalu saaxibi alqur'aani qofka saaxibuulqur'aankaa tusaalihiisa waa ka mahali saaxibi alibili waa saaxibuulibil oo kale waa qof geel leh oo kaluu la mid yahay almucallaqati ee la callaqayee la dabray geel lugta laga xiray buu la mid yahay qofka qur'aanka yaqaana in caahada calayha hadduu ilaaliyo mar kasta ku subxiyo qur'aankiina amsakaha wuu haysanayaa wain atlaqaha hadduu sii daayana hadduu sii daayana dahabtu way tegaysaa macnaha geelkii dahabad wuu baxayaa oo haddii dabarkii laga furana owrku waa baxaya haddii xarigga lagu haayana wuu joogayaa taa waxaa la mid ah qofka mar allaala marka qur'aanka uu barto qur'aanka uu akhriyo uu akhriyo mar walba wuu ilaalinayaa qur'aankii qalbigu ugu jira hadduu akhrin waayana wuu ka fakanayaa can cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canhuma radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam bi'sa maa shay waxaa u xun oo u baas leh liaxadi midkood an yaquula inuu yidhaahdo nasiitu aayatan ayad baan ilaabay kayta wa kayta bal balse tunsiya wastadkiruu lilqur'aani qur'aanka aad u ilaaliya macnaha xusuusta macnaha qur'aanka aad io aadna u ilaaliya fa innahu ashadda waa kaga daran yahay waa kaga daran yahay tafasiyan fakasho waa kaga daran yahay fakashada min suduuri rijaal ragga laabtooda uu ka fagto min anacmi geela haddaan la dabrin baabu fii man fakhara biqiraa'ati alqur'aani walam yacmal bihi qofkii ku faantama akhrinta qur'aanka oo haddana aan ku camal falin maxaa xaalkiisu yahay can suwayd bin calqama qaala qaala cali radia allaahu canhu baa yidhi samictu alnabiya nebigaan maqlay yaquul asagoo dhahaya ya'tii waxaa imaanaya fii aakhiri zamaan aakhiru zamanka qowmun qowm xudahaa'u alasnaami da'yar sufahaa'u alaxlaami caqligaaban yaquuluuna waxay ku hadlayaan min khayri qowli bashari min qowli bariyati makhluuqa midka u khayr badan qowlkiisa waa xadiiskee yamurquuna min alislaami yamurquuna waxay uga baxayaan min alislaami islaamkana kamaa yamruqu sahmu sida uu leebka uga baxo min alramyati meesha laga tuuro ramiyada meesha laga tuuro min alramiya meesha laga gano laa yujaawisu gudbi maayo iimaanuhum iimaankoodana xanaajirahum kalxamahooda dhaafi maayo fa innamaa meel allaala meeshii laqiitumuuhum aad kula kulantaan faqtuluuhum laaya fa ina qatlahum dilkoodu ajru man qatalahum yowma alqiyaama ajir buu u yahay maalinta qiyaamo qofkii la dagaalamee baabu altarqiibi fi اnnikaax nikaaxa iyo guurkoo laisku buubaabiye can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa'a alaaatu rahdin saddex nin baa waxay yimaadeen ilaa buyuuti aswaaji ilnebiy nebiga xaasiskiisa guryahooda yas'aluuna ayagoo weydiinaya can cibaadati nnabiy nebiga cibaadadiisa falammaa ukhbiruu markii loo sheegay ka annahum waaba ayagoo taqaaluuhaa is yaraystay qaala waxay yidhaahdeen ama uu yidhi wa ayna naxnu xaggeen anagu kaga jirnaa min annebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam qad cufira lahu waxaa loo dhaafay asaga maa taqaddama wixii tegay oo min dembihi dembigiisii wamaa ta'akhara wixii dib dhacayba qaala axaduhum midkood wuxuu yidhi amaa ana anigu fa innii anigu sallii waan tukanayaa alleyla habeen kasta abadan weligay ma seexanaya waaye wa qaala alaakharu kii labaadna wuxuu yidhi ana asuumu dahar anigana sannadkoo dhan baan soomayaa walaa uftiru ma afuraayo wa qaala alaakharu kii kale saddexaadna wuxuu yidhi ana actasilu الnisaa ana haweenkan ka fogaanayaa falaa atasawaju abadan weligay guursan maayo fajaa'a rasuulkii allaa yimid faqaala wuxuu yidhi antum adinku aladiina kuwii miyaa qultum kada wakada saa iyo saa yidhi amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innii anigu la akhshaakum lilah ilaahay baan idinkugu cabsi badanahay wa atqaakum lahu midka idinkugu dhowrsashada badan baan ahoo idinkugu cabsi badan ilaahay laakinnii asuum laakiin ani waan soomaa wa uftir waanna afuraa wa usallii waan tukadaa wa arqudu waan hurdaa wa atasawaju nisaa naagahana waan guursadaa faman raqiba qofkii oo ka leexdoo mari waayaa can sunnatii jidkayga falaysa minnii iga mid ma aha aniga iga mid maahan buu yidhi nebiga baabu fii man lam yastadic ilbaa'a qofkaan baa'a awoodi karin muxuu samaynayaa ba'a waa masaariifta iyo wixii lagu guursan lahaa can cabdullaahi bni mascuudin qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaannu ahayn maca annabiyi sala allahu calayhi wasalama shabaaban annagoo dhallinyaro ah laa najidu aanan haysan shay an wax aan ku guursano faqaala rasuulku wuxuu noo yidhi yaa macshar ashabaab war dhallinyaray man istadaaca qofkii kari karoo minkum adinka idinka mid ah albaa'a baa'a qofkii awoodi kara waa mu'aanada iyo waxyaabaha guurku uu u baahan yahay jimaaca qaar baa yidhi asbaab kasta oo guurku uu u baahan yahay waayee qofkii kari karaa falyatasawaj ha guursado fainnahu guurku aqadu lilbasari araguu laabi og yahay oo axsanu lilfarji farjigana wuu ilaaliyaa waman ruuxii lam yastadic aan awoodi karinna facalayhi bisoom soom baa korkiisa ahaaday fa innahu maxaa yeelay soomka lahu asaga wijaa'un wijuu u noqonayaayo ilaahna waa u dhoweeya shahwaadkana wuu ka gooyaa baabu tunkaxu almar'atu naagta waxaa loo guursadaa liarbaci khilaalin afar waxyaabood liarbac khilaal baa loo guursadaa can abi hurayra radia allaahu canhu can rasuuli illaahi qaala wuxuu yidhi tunkaxu lmar'atu naagta waxaa loo guursadaa liarbacin afar waxyaabood limaaliha xoolaheeda walixasabihaa qabiilkeeda wa jamaaliha quruxdeeda iyo walidiiniha diinkeeda fadfira dooro oo ku liibaan bidaati ddiin midda diinka u saaxiibka ah war maal iyo xoole i qabiil ha fiirinine ku liibaana diinlayda midda diinta leh haddaad yeeli weysana taribad yadaaka gacmahaaga ha ciidoobaano khasaaro dhexgal oo khasaaro la kulan waayo baabu shu'mi almar'ati baasaysiga naagta baabkiisii waaye can usaamati bni zayd radia allaahu canhumaa can ilnabiy sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi maa taragtu ugama tegin fitnatan fidno adaruuga dhib badan cala rijaali ragga min anisaa'i dumarka baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii waaye can khidbatihi ninka inuu doonto calaa khidbati akhiihi walaalkii naag uu doonay can abi hurayra radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee ya'huru can alnabiyi ya'huru can alnabiyi ya'hur macnaha waxaa loola jeedaa oo uu ka wadaa wuxuu ka wariyey nebiga sala allahu calayh wasalam ya'uru wuxuu ka soo aafaariyey uu ka soo guuriyey uu ka wariyey can ilnabiy nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam iyaakum waadan malaha iska ilaaliya buu yidhi fa ina adanna maluhu akdabu alxadiid waa hadal lagu hadla midka u been badane walaa tajassasuu ha isjaasuusinina walaa taxasasuu ha isdabagelino ha israarraadinina walaa yabic yuusan gedin walaa tabaaqaduu dheh ha isku caroonina wakunuu ahaada cibaad allaahi wakunuu ahaada ikhwaanan walaala noqda addoommadii ilaahayo walaa yakhطub yuusan khidbaynin uusan doonin alrajulu ninka calaa khidbati aqiihi walaalkii gabar uu doontay xataa yankixa aw yatruka ilaa uu guursado oo markaa ka hado ama uu ka tago markaa galo can ibni cumar radia allaahu canhumaa kaana wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahdaa naha nebiyu nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu diiday an yabiica inuu iibiyo bacdakum qaarkiin calaa bayci bacdin qaarka kale beeciisa iyo wa an yakhtiba inuu doono alrajulu ninka calaa khidbati akhiihi walaalkii gabar uu doontay xataa yatruka ilaa uu ka tago alkhaatibu kii doontay qablahu hortii aw ya'dana lahu ama ugu idmo alkhaatibu kii doontay ee dhoo waan ka baxaye fasax waayey adiga gal marka baabu alshuruudu fi اlnikaaxi shuruudaha nikaaxuu baab u yahay can cuqbat bni caamir can ilnabiyi sala allahu tacaala calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi axaqu maa shaykan ugu xaqnimo badan awfaytum aad oofisaan oo min ashuruudi shuruudaha waxaa ugu xaqnimo badan an tuwafuu inaad oofisaan bihi kaa ma staxlaltum bihi lfuruuja waxaad farjiyaasha ku xalaalaysateen waa nikaaxii ama waa mataqaanaa meherkiiye kaasaa u xaqnimo badan baabu shuruudi nebiy nebiga baabu shuruudi shardiyaalkii baabkiisii waaye allatii taasoo laa taxilu aan ku bannaanayn fi nikaaxi nikaaxa can abi hurayra radi allaahu canhu can ilnabiyi qaal laa yaxilu xalaal uma aha liimra'ati naag tas'alu inay weydiisato talaaqa ukhtiha walaasheed in la furo in la furo litastafra say u soo gedisato oo ay u soo wareejisato saxfatahaa saxankeeda waxa xeeradeeda ku jira inay isku qaadato fa innamaa lahaa maa qudira lahaa wixii loo qadaray leedahay baabu xaq baabu wuxuu baab u yahay xaqi ijaabati alwaliimati weliimada iyo arooska allabariga iyo zabta haddii lagaaga waco inaad ajiibto inay xaq tahay can cabdullaahi bni cumar radi allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa duciya haddii loo yeedho axadukum midkiin ila alwaliimati raashin allabari ah ama aroos iyo wixii la mid ah falya'tihaa ha tagu ha ajiibo wacan abi hurayra radia allahu canhu can ilnabiyi qaal low duciitu haddii laygu wici lahaa ilaa quraacin majimo la ajabtu waan ajiibi lahaa walow uhdiya haddii laysuu hadiyayn lahaa ilaa diraacin dhudhumana laqabiltu waan aqbali lahaa waan ogolaan lahaa baabu almudaarati maca annisaa'i baab wuxuu u yahay mudaarada dumarka micigooda wa canhu aydan ana rasuula allahi qaala almar'atu naagtu kadilaci waa sidii feer oo kale in aqamtahaa haddaad toosi isdhahdana ka kasartahaa waad jebin buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam waa jebinaysaa wa in istamtacta biha haddaad ku raaxaysanaysana istamtacta biha isaga raaxaysoo waxaad ku raaxaysanaysaa wa fiiha ciwaj ayadoo qallooceeda qabta baabu alwasaaya biاnnisaa'i u dardaaran ayadoo qallooceeda qabta baabu alwasaaya biاnnisaa'i u dardaaranka dumarka wa canhu aydan can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal man kaana yu'minu biاllahi waاlyowmi alaakhiri qofka ilaahay ii maalinta aaqir rumaysan falaa yu'di jaarahu deriskiisa yuusan dhibine wastawsuu bilnisaa'i khayran haweenka kheyr u dardaarma fa innahunna khuliqna waxaa laga abuuray min dilacin feere wa ina acwaja shay'in shayta u qallocda fi dalici feerahana aclaahu waa midda u koraysa taana laga abuuray fa in dahabta haddaad aadood u tagto tuqiimuhu saad u toosisana kasartu waad jebin buu dhahay nebiga wa in taragtu haddaad sideeda uga tagtana lam yazal ka zuuli maysaaca waja qallooca way qalloocnaanaysaa idan fastawsuu u dardaarma binnisaa'i dumarka khayran khayr u dardaarma buu dhahay nebiga baabu sawmi lmar'ati tatawucan gabadha soonka ay soonto hadduu sunno yahay wa canhu aydan can ilnabiyi qaal laa tasuumu lmar'atu naagtu yaysan soomin naag yaysan soomin wa bacduhaa ninkeedoo shaahidun jooga oon safar ku maqnayn ilaa biibnihi asaga idinkiisa maahane ilaa asaga inuu fasaxa maahane wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam